bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii ama risaaladii qawaacid اlcilal وaqara'in الtarjiix waxaan kusoo dhex jirnay oo noo soo dembeysay wmima yجib التنبه lah huna wyucad min muhimaati cilmi اlcilali qawaacidu minhaa kow tii ugu horreysaan shalay ayaa noogu soo dambeysay oo qawaacidka cilmigaani iyo usuushiisa iyo dawaabiddiisa kulliyada iyo farciyada ilaa dadkiisii hore maahan maahane ee aadka u yaqaanay xudaaqda ahaa uu nin laga qaato ee aan laga qaadanin dadka fanniga ajnebiga ku ah yuu ka soo hadlay athaaniyatu arrinka labaad oo in lagu baraarugsanaado ay tahay waxa uu yahay ana musطalaxa alikhtilaafi musطalaxa ikhtilaafka wاlmukhaalafati iyo mukhaalafa acamu waa ka caamsan yahay cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda minhu isaga cinda gayrihim muxadisiinta gayrkood agtooda sida uu ka yahay min alfuqahaa'i walusuuliyiina ah miman lam yamshi kuwaasoon ku soconin calaa dariiqatihim calaa dariiqati ahli اlxadiid aan ku soconin fii cilmi اlxadiidi dhexdiisa yani musطalaxa almukhaalafa iyo alikhtilaaf marka cilmulxadiid la joogo waa ka duwan yahay musطalaxa sida uu yani sida uu ay u isticmaalaan fuqahada iyo usuuliyiinta wax ayaga agtooda aan ikhtilaaf ka ahayn ayaa a'imadaani agtooda ikhtilaaf ka ah xadiidka agtiisa ayb taana wax weyn wax weyn bay daaweyneysaayoo waxay tahay dadka qaar yacnii ikhtilaafku ziyaadada oo kale matniga ku soo aroorto oo dadka qaar aynan soo aroorinin waxaa laga yaabaa in ikhtilaaf laga cabiro ziyaadada inay asalka khilaafsan tahay markaad fiirisana calaa dariiqati alfuqahaa wax khilaafa aadan arkaynin fa ayu farqin farqi kasta oo mu'ahirin wax saameeyo bayna riwaayatayni laba riwaayo dhexdooda ah sanadan ow matnan sanad ama matni ah yucaddu ikhtilaafan baa lagu tirinayaa cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda yaxtaaju kaasoo u baahan ilaa tarjiixin baynahumaa tarjiix dhexdooda lakala rajaxo haaliban wain tacadara haba cudurtoomo qiila biljamci in la jamciyaba ha ku cudurtoonto hada ida lam yakun اlاkhtilaafu kani waa haddii khilaafku uusan ahaanin daakhilan fii cilmi mushkili اlxadiid mushkilulxadiidka cilmigiisa marka uunan ku jirin waay waxaan ka hadlayna marka cilmu mushkili اlxadiid maxaa laga wadaa cilmu mushkili اlxadiid ama cilmu اkhtilaafi اlxadiid waxaa la yidhaahdaa laba xadiid oo mid walbaa ansaxay oo laba makhraj kala leh oo aan makhrajkoodu uunan isku mid ahayn oo dalaalada ay sheegayaan kala duwan tahay xadiidka sidaasoo kale kan iyo kan dalaalaadkoodu waa kala duwan yahay maxaa loo baahanayaa ama in la jamciyo ama in la kala rajaxo kaasoo kale marka wuxuu ku saabsan yahay mushkil cilmu mushkili اlxadiid sida xadiidu laa cadwaa walaa طiyara laa cadwaa cudur la isqaadsiiyaa ma jiro iyo xadiidka kale saxiixa ku jiro fira min almajduumi firaaraka min alasad qofka juudaamaysan ka carar sida aada libaax uga orodoo kale labada xadiid matnigoodu dalaalada xaggeeda waa iskhilaafsan yihiin sida daahirka kaas oo kale baabkan maaha waxaan ka hadlayna ikhtilaafkaasi waa ikhtilaaf mushkilulxadiidka ku saabsan waa cilmu mushkili اlxadiid ama cilmu ikhtilaafi اlxadiida la yidhaha daxaawiya wax ka qoray sharxu mushkil اlaathaar shaafici risaalada yacni umka mawsuucada umka qayb dhan buu ku leeyahay ikhtilaafu lxadiid kitaab la yiraa buu leeyahay laba xadiid buu jamcinayaa maanta dhan ama u kala rajaxaya sida xadiidkii kaana nabiyu sal ll slam yusallii subxa bikalasin iyo kii raafic ibni khadiij ee ahaa asbixu subxa fa inahu acdamu liujuurikum salaada subax caddeeya ajrigiina saasaa u weynin badane midna mugdi ku dukada midna caddeeya labadaa xadiid baabkan cilalka kuma saabsana waayo laba makhraj ayayba kala leeyihiin kaasna waa xadiid gooni ah xadiidu raafic midkaanina waa ama xadiidka abi barza ama xadiid caaisha laba xadiiday kala yihiin laakiin ikhtilaafkoodaas oo ay madluulkoodu iskhilaafsan yahay cilmu mushkil اlxadiid iyo ikhtilaafulxadiidkaa ka shaqeeya ibnu khusayme saxiixiisana waa ku dheereeyaa dhinacaas meeshaas marka ogow markuu leeyahay wain tacadara qiila biاljamci hada ida lam yakun اlاkhtilaafu daakila fi cilmi mushkili اlxadiid waa hadduunan ikhtilaafku waxaas ku saabsanayn waxaa laga hadlaya fawaslu اlmursali aw ilmunqaici xadiid mursala in la wasliyo aw ilmunqaici waslulmunqaici xadiid munqaica in mawsuul ahaan lagu wariyo yucaddu mukhaalafatan waxaa lagu tirinaa mukhaalafa xadiid baa ninna mursal ahaan uu ku wariyey mid kalena wuxuu ku wariyey isla sheekhii uga wariyey e, mawsuul ahaan wasligaas iyo irsaalkaas iskhilaafay waxaa lagu tirinaa mukhaalafa fuqahadu waxaa laga yaabaa meeshaan wax mukhaalafo ma taal inay dhahaan hadba kan ziyaadada wata riwaayadiisa waa cilmi dheeraada ziyaadadaanu ma khilaafin midkan binaan calaa dalika marka ayaga meeshaas mukhaalafa iyo maba u yaqaanaan waxyaabahaas laakiin cilmigan xadiidka haadihi tucaddu mukhaalafa wa rafcu lmawquufi xadiidkii mawquufka in la rafciyo yucaddu mukhaalafatan mukhaalafaa lagu tirinaa isaga xadiidkii marfuuca lagu wariyey nina waa waqfiyey saxaabigu ku joojiyey waa mukhaalafa la dhihi maayo ninka nebiga gaarsiiyey waxba u ku daray waxma khilaafin ma la dhahayo sidaa bal mukhaalafa meeshaas ee raawiga isaga laftiisa hadduu iskhilaafo marna uu ku warinayo mawquuf ahaan marna uu marfuuc ka dhigaayo tucaddu mukhaalafatan iyada lafteeda waziyaadatu fi lmatni ziyaadada matniga dhexdiisa ku dhacdo tucaddu mukhaalafatan baa lagu tirinaa kamaa nasa calaa dalika akharu lmuxadisiina asaabiqiin sidii ay caddeeyeen aladiina takallamuu fi lcilal oo cilalka ka hadlay haddii marka xadiidka lagu arko makhrajkiisu oo waaxid yahay ziyaadana lagu arko fii bacdi turuqihi matnigiisa ziyaado lagu arko maxaan dhahaynaa mukhaalafa meeshan taal ula tacaamuli mayno xadiid gaar ah inuu kan yahay ma ula tacaamuli waayo xadiid gaara ah maba ahanoo almakhraju waaxidun makhrajku waa hal hal makhraju ka soo baxa fanajiduhum waxaan arkaynaa muxadisiintii yaquuluuna inay dhahayaan khaalafahu fulaanun hebel dad riwaayaad bay soo tirinayaan markaasay leeyihiin khaalafahu fulaan hebel baa khilaafay uma yadkuruuna waxay sheegayaan riwaayata man arsala qofkii irsaaliyey riwaayadiisa ow awqafa ama waqfiyey ow amase lam yadkur aan sheegin maa dakara hayruhu hayrkiis wuxuu sheegay oo ziyaadada kii la yimid wahaakadaa sidaadaas oo kale mimaa tawaatara fii kutubihim waxyaabaha kutubtooda aad uga caan baxay ku badan sidaas wax badanna nasaa-iga waa ku aragnay baabu likhtilaafi calaa fulan waxau ka hadlayana waa waslu lmursal waqfu waqfu lmarfuuc aziyaadatu min athiqa waxyaabahaasu ka hadlayaan wa min amhilati dalika taa tusaalaheeda waxaa ka mida qowl axmed imaam axmed hadalkiisa wadukira lahu waxaa loo sheegay xadiidu naaficin can ibni cumara man baaca cabdan walahu maalun famaaluhu lilbaa'ic faqaala imaam axmed wuxuu yihi khaalafahu saalimun saalim baa khilaafay haakada rawaahu الzuhriyu can saalimin can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam hadda marka mukhaalifku muxuu sameeyey mukhaalifku xadiidkiiba uu ka dhigay ma yacnii marfuuc riwaayadii hore oo naaficna xadiidka muxuu ka dhigay naafic mawquuf marka ninkan wax ku daray xadiidkii hore ninkan wax ku daray xadiidkii hore ee meeshau mawquufka ka ahaa ka dhigay marfuuca waxaa lagu tiriyey mukhaalif inuu yahay laakiin fuqaha ma ku tirinayaan mukhaalif waxay leeyihiin wax dheeraadu ku daray xadiid gaara ah camal a loola mucaamilaha sidaasna dariiqat lmuxadisiin maaha wa qaala bnu lmadiniy waxa uu yihi fi xadiidin rawaahu xamaad bnu slma an caasimin can abi saalixin abi saalix samaan can abi hurayrata wakhaalafahu lacmash acmash baa khilaafay farawaahu can abi salamata can kacbin yani wuxuu ka wariyey marka can abi salamata can kacbin yani acmash wuxuu khilaafay caasim ayb farawaahu can abi salamata can kacbin ayb musnad abi hureyra meeshuu ka ahay musnad kacb buu ka dhigay ayb wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yihi warawaa muxammadu can naaficin can ibni cumara marfuucun fi tayamum yani xadiis marfuuc oo tayamumka ku saabsan wakhaalafahu ayubu wa cubaydullaahi iyo wannaasu baa khilaafeen moxamedkaas faqaaluu waxay yidhaahdeen can naaficin can ibni cumara ficlahu ficilkiisay wariyeen waxaan u malaynaya xadiidkan waxaa weeyaan sifatu tayamumka kii ku saabsanaa raggan marka waxay ka dhigeen ayuub iyo cubaydullaahi iyo dadka dhan can naafic can ibni cumar laba darbo ayuu dhuftay yacni annahu tayamama bidarbatayni laba jeer buu marka ku garaacay oo ku dhuftay wuxuu ku dhuftay laba jeerba wuxuu ku dhuftay dhulka markaas buu wejigiisana ku masaxay darbo darbada kalena wuxuu ku masaxay labadiisa gacmood ila almirfaqayn u fiirsada ilaa iyo xusullada hada min ficli ibni cumar waay soo maha waa midda marka uu leeyahy ayuub iyo cubaydullaahi iyo dadkoo dhan can ibni cumara ficlahu bay u wariyeen ficilkiisa moxamed can naafic can ibni cumarna muxuu ka dhigay rasuulka uu kor yeelay waa meesha marka madhabka shaafici tayamumka gacanta ilaa intee la ya ciidda lagu ilaa intee la masaxaa ilaa iyo xusulladaa la masaxaa cinda shaafici adiladooda waa maxay xadiidkan ibni cumar waay xadiid ibni cumarna marka waqf mawquufnimou ku raajixsan yahay waa mawquuf halkan marka lama dhihin kaas wax ziyaadiyey oo nebiga u kor yeelay lagama dhigin inaa khilaafka inuusan dhinac uga jirin bal khilaaf inay tahay baa yuu tilmaamay wa qaala bnu maciin ibnu maciin waxa uu yidhi qad rawaa shucbatu aydan shucba wuxuu wariyey fi lqaطci fii rubci dinaarin fasaacidan rubcu dinaar iyo ka badan in gacan lagu gooyo xadiida zuhriyi ayuu wariyey lam yarwihi gayruhu shucba cidaan ahayn ma warinin waqad khaalafahu gayruhu gayrkiis baana khilaafay walam yarfachu abuu sufyaan abuu sufyaanna xadiidka ma rafcinin shucbaa la khilaafay marka dadkaana aana khilaafay iyadoo lafteeda nasaa-iga oo kusoo marnay ikhtilaaf aad u fara badan kitaabu lxuduud ama kitaabu اlqaطci wa qaala daara quطniyu waqad itafaqa canhu rajulaani hiqataani laba ninoo hiqa waxay isku waafaqeen xaggiisa inay iyagoo ka warinaya faasnadahu can cumara cumar xaggiisuu marka ka isnaadiyey walowlaa ana thawriya khaalafahu haddii aynan jiri lahayn thawri inuu shucbo khilaafay farawaahu can zaydin alcamiy ayuu thawri ka wariyey falam yadkur fiihi cumar cumar ma sheegin taa haddaysan jiri lahayn lakaana alqowlu wuxuu noqon lahaa qowlku qowla man asnada can cumar oo riwaayadaa shucba liannahu zaada waa ziyaadiyey wa ziyaadatu hiqatina maqbuulatu yani wuxuu leeyahay shucba laba hiqaad abaa ah waxay ka wariyeen tuqdacu lyaddu fii rubci dinaarin fasaacidan can cumar waana isnaadiyeen laakiin thawri baa khilaafay farawaahu can zaydin alcamiy falam yadkur fiihi cumar cumar ma sheegin oo inqiطaacu ku wariyey sufyaan thawri haddii taa aysan jiri lahaynna qowlka wuxuu noqon lahaa sidii shucba u wariyeyoo musnad ahaanta oo cumar inuu meesha ku jiro lianna ziyaada min athiqa maqbuula laakiin si mutlaqa loo raaci maayo taas saa darteed baa marka waxaa la rajaxay riwaayatu thawri ayaa laga rajaxay riwaayadiisa wa qaala alkhatiibu wakhaalafahu macmaru bnu raashidin yaa khilaafay farawaahu can alxakam alxakam bnu cutayba can cikrimata qowlahu ayuu ku wariyey qowlu cikrima lam yadkur fiihi nabiya sal allahu alayhi wasalama walaa abaa hurayrata ma sheegin halkana marka mukhaalafadaasaa ku wa kullu kutubi lcilali kutubta cilalka oo dhan malii'atun xaq yani tu ay ka buuxdo waayo bimili hadihi nusuusi nusuustan oo kale allatii tadullu taasoo tusayso calaa ana almukhaalafata mukhaalafada cinda almuxadiiina muxadisiinta agtooda acamu minhaa way ka caamsan tahay iyada cinda hayrihim qayrkood agtooda min alfuqahaa'i waalusuuliyiin walidaalika marka kutubta xadiidka la akhrisanaayo mukhaalafada in loo fahmo macnahana la rabaa athaalithatu nuqtada ama tanbiiha saddexaad ana kahiira min almuxadisiina wax badan oo muxadisiinta ka mid ah yadkuruuna almukhaalifa qofka wax khilaafay sheegaan mubhaman isagoo aan la magac dhabaynin magaciisa la sheegaynin biqowlihim waxay dhahayaan khaalafahu nnaasu aw khaalafahu hiqaatu aw khaalafahu gayruhu aw mubhamka hadda marka mubhamka kan la khilaafay ma aha mas kan wax khilaafay ah yah tarkiibkan hadda mubhamku kan wax khilaafay miya mase kan la khilaafay ya kan wax khilaafay khaalafahu annaas annaas waa mubham khaalafahu hiqaat aw khaalafahu hayruhu hadhow wuxuu kuu diidaa inaad tiraa dadkaan wax khilaafay maadaama aan ba la sheegin wujuuduhum ka cadamihim maahan saas saas looma dhaqan asagoo kan wax khilaafay aan magaciisa la sheegin meeshaas mukhaalafa inay jirto waa aaminaynaa adaa hadhow lagaa rabaa marka inay say kala ahaayeen iyo baxdigeeda wayactamiduuna dalika wayna cuskanayaan arrintaas walam yarudda man bacdahum qowlahum dadkii ka dambeeyeyna qowlkoodaa ma radinin bixujatin kuma radinin ana maa dakara mubhamun bixujati ana maa dakara mubhamun xujada wixii uu sheegaa mubham a xujadaas ma uunan ku radinin waalmukhaalifu mukhaalifkuna hiqatun musaman qofka mukhaalifkaana waa inuu noqdaa qof hiqo oo la magacaabay xujada noocaas ah ma ku radinin fadalla haadaakani wuxuu ku tusayaa calaa ctimaadi maa dukira wixii lasoo sheegay cuskashadiisa ilaa idaa habata biladillati ilaa inay adiladu ku sugnaato ow kalaami saabiqiina dadkii hore kalaamkooda uu ku sugnaado maa yukhaalifu wax khilaafayo qowla almucilli midka wax cilaynayo qowlkiisa haddii ninkan wax cilaynayo khaalafahu naas dhahayo haddii isaga qowlkiisa dacfi ku jira la helo waa laga tegaa dabcan laakiin inuu yihaha khaalafahu nnaas ictibaarkeeda waa leedahay alraabicatu masalada afaraad bal khaalafahu nnaas mararka qaar waxayba ka wadaan dad badan baa khilaafay ka wadaan ninkan waa keligiis dad badanna waa khilaafeen ay ujeedaanba mararka qaar alraabicatu ana alasla cinda almuxadisiina asalka muxadisiinta agtooda aلtarjiixu bayna alriwaayaati اlmukhtalifati riwaayaadka iskhilaafsan tarjiixooda yani lixadiidin waaxidin hal xadiid isku khilaafsan kala rajixidooda uma aljamcu baynaha cinda takaafu'i اladilati adiladu marka haddii ay marka isu isu dhikanaato in la jamciyo markaa jamcin loo feeriyo khilaafu maa taqarara fi lfiqhi wa usuulihi taasi marka waxay khilaafsan tahay waxaa fiqhiga usuulkiisa ku sugnaadayo min aljamci bayna almutuuni almutacaaridati mutuunta iscaaridayso in la jamciyo baadi ara'yi marka ugu horeysaba jamcin in la raadiyo uma tarjiix dabadeed tarjiix la aado cinda tacaduri dalika kaagaas marka uu cuslaado biqawaacida lagu rajaxo muqararatin ku sugan yani sugan hunaalika meeshaas leanna qawaacidda hada alcilmi cilman qawaaciddiisa hayru daka kaagaas waa ka duwan tahay walaa yalzamu min dalika kaana ka laazimi maayo khaطأu axadi lmanhajayni labada manhaj midkood inuu gafsan yahay ka dhalan mayso yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo diraaye markaad joogto markaad diraaye taagan tahay diraaye waa maxay diraayadu waxay tahay xadiidkan fiqiga ku jiro kanna fiqi baa ku jiro baabu diraaya ee markaad joogtidood xadiidka fiqigiisa iyo madluulaadkiisa iyo aada ku jirto awalan marka waa inaad jamciso hadiiba aan la jamcin karo cinda tacaduri اljamci baa waxaa la aadaa tarjiix taariikh baa la aadaa haddii taarikh la gara waayo kadib markaa tarjiix in la aada haddii taariikhda la gartana naasikhi mansuuq tarjiixana marka la aado laakiin riwaayada iyo cilmigan cilalka iyo marka la joogo sidaas maahan arrintu asal kuba waa tarjiixa asala riwaayaadka marka haddii xadiidku uu hal maqraj soo baxay waa in la fiiriyo riwaayaadkan midda raajixa la hormariyo ta kalena la cileeyo saasa asala haddii tarjiixu cuslaado maxaa la samaynaa marka see ku cuslaanaa tarjiixa ruwaadii iyo taxamulkii iyo duruqdii wixii dhammaabaa isleh duruqdaa waa duruq jin a ah waay takaafu aa jiro mar hadduu takaafu jiro markaas maxaad aaday jamcin inaad aadido qaab loo jamcin karo ma fahamteen meeshaas fuqahaduna cagsi waaye marka awalan marka jamcigay hormariyaan huma tarjiixa markay jamaca u taagi waayaanay tarjiix aadaan laakiin riwaayaatku tarjiixa asala marka la la fahmi waayo ayaa markaasaa jamac la aadaa labada manhaj marka mid walbaa meeshiisa oo ku saxsan yahay haddaad marka masalo fiqi iyo waxa aad ku jirtidna inaad halkaas aaddo maraad xadiid iyo barnaamijkiis ku dhex jirta riwaayaadkiisana ha ku ordin mar walba jamaca riwaayaad baan jamcinayaa ha dhihin fanaadiru fii kutubi lcilali kutubta cilalka midka fiirfiirinayo wa tarjiixaati culamaa'i alxadiid kan fiirfiirinayo lxadiidka tarjiixaadkooda yajidu wuxuu helayaa ana nisbata alqowli biاljamci bayna alriwaayaati almukhtalifati qaliilat jiddan nisbada ku saabsan laba riwaa riwaayaad iskhilaafsan jamcintooda inay ku qowlaan culimmadii hore saas ku aragto wax yar qaliilatun jiddan marka loo eego binisbati limaa rajaxuuhu waxay rajaxeen min riwaayaatin oo riwaayaada marka la eego tarjiixa ka badan saniicuhum alghaalib huwa tarjiixu fahadakanina bayaanu lilwaaqici waa caddayn marka waaqici aladi istanada cuskan calaa adilatin wa qaraa iyo qaraa-in addat ilaa hadihi natiijati natiijada natiijadan alistiqraa'iyati gaarsiisay ama keentay falaa yusaaru la aadi maayo ila alqowli biاljamci bayna alriwaayaati aw alqowli bilidiraab in layska sheegto ilaa bacda muxaawalati tarjiixi bilqaraa'ini alaati dikruhaa ilaa marka laysku dayo qaraa-inta tarjiixa soo socoto qaala ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yihi fii bayaani dalika waida kaana shucbatu shucba haddii uu yahay wahuwa adqanu min gayrihi shucba hayrkii waa ka waa ka mudqinsan yahay haddii shucba xafida can khubaybin khubayb uu ka xifdiyey xafida can khubaybin fiihi shaka yani riwaayada ama xadiidka khubayb haddii uu shucba uu ka xifdiyey shaki inuu ku dhex jiro ila riwaayada marar qaariyada lafteedaa shaki ku imaanaysa <clears throat> fadaka daliilunkaasi wuxuu daliil u yahay calaa ana khubayban khubayb lam yadbithu inuunan dabdinin falaa yuxtaaju loo baahan maayo ila aljamci jamca aladi jamacahu bnu khusayma uu jamciyey uma hajama bnu xibaan ibnu xibbaanna uu kusoo booday fajazama bihi ouba jasmiyey aada u fiicnaa lahyd kitaabka amhiladan inuu qoro oo haddaan amhiladiisa la qorin waa in isagana la raadiyo hadalkaa markaa nukat calaa kitaab ibni salaax uu ku sheegay khulaasadiisuna waxay tahay eh, shucba waa mutqin wuxuu ka soo xifdiyey khubayb calaa wajhi shaki inuu riwaayada ku keenay hayruhu marka isaga waxaa laga yaaba inuuna shakiga sheegin waa la jamcinaa in la yidhaha shakigan iyo jasmigaa la jamcinaa si unbaa loo jamcinaa in la yidhaha sida ibnu khuseyme sameeyey ma fiicna uu leeyahay ibnu xajar ah, kan nukadka haddaad noo keeni kartid kan dhay midka labada mujallad ah daaru raaya kaasaan umalaynaa inuu ka takriijinayna ayb وqaala qaala waxaa ka sidoo kale imaam ibnu xajar uu yidhi alikhtilaafu cinda annuqaadi ikhtilaafka a'imat nuqaad agtooda laa yaduru ma dhibaayo idaa qaamat ilqaraa'inu qaraa-intu hadday u istaagto calaa tarjiixi ixda riwaayaati riwaayaadka middood rajixitaankeeda ow amkana aljamcu ama la jamciyo calaa qawaacidihi yani waa khilaafaa jiro laakiin riwaayada raajixaa la helay khilaafkaas wuxuu kuu dhibaaya male adeega marba haddii waxa ka raajixa la ogaaday ama tarjiixi baa adkaaday waa la jamciyey waxba khilaafkaas dhib ma laha wa qaala aydan wuxuu yidhi waama almukhaalafatu mukhaalafada wayansha'u canha mukhaalafada waxaa ka dhasho ashuduudu iyo wanakaaratu ayay shuduud iyo nakaaro say uga dhalataan aan idinka idiin soo gudbiya wuxuu leeyahay waama almukhaalafatu wayansha'u canha ashuduudu wanakaaratu shuduud iyo nakaaro mukhaalafada say uga dhalanay miyaa isku dayahay waxaa tiri nin hiqa ah hadduu ka hiqo badan khilaafo dad ka hiqo badan hadduu khilaafo ah, haye haddii dad ka hiqo badan ounan khilaafin isaga waa hiqo dad lamidow khilaafay laakiin oo hiqaad ah shaad ma noqonayso hay hal iyo hal hadday yihiin waxaas dhan maxaa ka fiican marka ma tahan waa dhadhowdahay maclu waa fahamsan tahay laakiin waxa ka fiicanaa waxay tahay shaadku waa mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa wlaa minhu inaad tira owlaa owlaa katradana waa soo gele iqanimadana waa soo gelay xifdigana waa soo gelay ayb waa saxsan tahay haye nakaaradan sugsug nin daciifa markau mukhaalafada ay ka timaado waa nakaaro labadooda maxay wadaagaan mukhaalafada waa wadaagaan maxay ku kala tegayaan wasfiga ninna waa hiqo shaadka ninkiisu waa isagu waa maqbuul macnaha kan oo nakaarada watana waa daciif isaga maqbuul maba wa qaala ayضa waama almukhaalafatu wayanshahu canha shuduudu wannakaaratu baa ka dhalanayse faidaa rawa aldaabitu wasaduuqu daabitka iyo saduuqu shay-an haddii uu wariyo farawaahu oo wariyo man huwa axfadu minhu qofka xifdi badan ow akharu ow akharu cadadan ama ka badan xagga tirada bikhilaafi maa shay khilaafkii rawaa isaga oo wariyey ay wariyaan bixaysu meel yatacadaru ljamcu in la jamciyaa ay cariirtiyoomayso calaa qawaacidi lmuxadisiina fuqahada maaha muxadisiinta qawaaciddooda in lagu jamciyaa ay mutacadir noqonayso fahada shaadun waa shaad waqad tashtadu inay adkaataa la arkaa almukhaalafatu mukhaalafada ow amase yadcufu alxifdu xifdigu inuu daciifo mukhaalafada aad u fogaanayso amabaan xifdigaa aad u daciifayo fa yuxkamu calaa maa yukhaalifu fiihi waxa uu ku yacni uu khilaafayo dhexdiisa waxaa lagu xukumayaa bikownihi munkaran munkar inuu yahay <coughs> alkhaamisatu kan shanaad ana calaa man araada alishtigaala bicilmi اlcilal qofka rabo alishtigaala bicilmi اlcilal inuu ku shuqloomo cilmulcilalka ayb ana calaa man araada alishtigaala bicilmi اlcilal watabaxura fiihi iyo inuu mutabaxir ku noqdo hoos usii galo ayb watabaxura fiihi wa dabdihi iyo dabdintiisa bishaklin shakli taamin oo dhammaystiran waxaa laga rabaa an yahtama ihtimaamahu inuu aada u daneeyo biumuurin arrimo fi lxadiidi xadiidka ku saabsan tucaddu lagu tirinayo min muhimaatihi umuura xadiidka ku saabsan oo muhimaadkiisa ka mida waa inuu aada u bartaa wa min dalika kaaga waxaa ka mida macrifatu hiqaati min adducafaa hiqaadka iyo ducafada inuu kala yaqaan xaggee loo raadinaa macrifatu hiqaati min adducafaa kutubaha isku mid maaha kuwana waa kutub waa yacni iska furan kuwana waa kutub qaydan kutubta maalan iska furan mawsuucaadka waaweynna ah waxaa ka mid a taarikhu lkabiirka bukhaari ayaa ka mid ah taarikhu lkabiir lilbukhaari aljarxu watacdiil ibni abi xaatim kuwa halkaasaa ka mid ah kuwo wax ku qeydanaa jirto ducafadoo kale markaad rabto inaad baarto alkamila u asala alkamil libni cadiy miisaan اlictidaal lisaan اlmiisaan kitaabu اlmajruuxiin oo ibn xibbaan uu leeyahay adducafaa lilbukhaari ducafaa sagiirka nasaa-i sidoo kale adducafaa almatruukuun kitaabu ducafaa almatruukiin cuqayli kitaabu ducafaa buu leeyahay hiqaadka keligood kuwa qoraa jiro ahiqaad libn xibaan ahiqaad lilcijli wahaakada kuwa kutubay ku qeydan yihiin wayo halkaasoo kale waxaa ka mid a ah tahdiibulkamaalka mizi uu leeyahay kutubu sita haddaad wax ka baarayso qof ku jiro tahdiib ulkamaalka fiiri tahdiibu tahdiibka fawaa keenaa mararka qaar taqriibka waa haddaad rabto si fudud inaad u hesho qofkii adugu marka inaad hiqaadka iyo ducafada kala garanaysid macrifatu mawaaliidihim wa wafayaatihim wa buldaanihim baa ka mid a taariikhihii ay dhasheen wafayaatulacyaanka iyo kutubtan hadda aan sheegay laftooda way dhigaayaan qofka raawiyo waqtiga u dhashay iyo waxyaabaha dabaqaadka oo ibnu sacad iyo Eh, isaabada waad u baahaneen ruuxa saxaabi inuu in kalaa laysku khilaafi karaa wa wafayaatihim dhimashadooda wa buldaanihim iyo maalihii ay ka kala yimaadeen ruwaadda buldaanta inaad kala barato macrifatu ansaabkana waa fiicnaa waa fiican tahay wax badan baasana laga helaa kitaab alansaabka samcaani macrifatu lmukthiriina min ruwaati alxadiid dadka aada xadiidka u wariyo oo sanadka ku kusoo noqnoqdo inaad taqaano macrifatu maraatibi asxaabihim mukiriinta asxaabtooda darajaadkooda fiihim ay dhaxda ka asxaabi zuhriyi ardada zuhri oo kale waa in maskaxda ay kugu jiraan wa qataadata ardayda qataado kale wa naxwihimaa macrifatu ashhari alasaniid asaaniidda caanka ahoo ama asaxu lasaniid ama adcafu awha lasaniid inaa kala taqaan asaxu lasaniid marka waxay ku tare cinda tarjiix hadhow macrifatu lmudalisiina walmukhtaliqiin mudalisiinta inaad taqaan kitaabka ibnu xajar oo dabaqaadka tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis wax fiican baad ka helaysaa ninkan tadliisku xagguu ka joogaa dabaqaad buu ilaa shan meelahaas u gaarsiiyey mukhtaliiinta isagana kitaabu lmukhtaliiin lilxaafid alcalaa-i ninka mukhtalidkaa buu sheegaa haddii daabit ou jiro goormo ikhtilaadka ku dhacay yaa ka wariyey qabla ااkhtilaa اkhtilaad bacd اlاkhtilaad yaa ka wariyey sidoo kale ibn اlkayaal ibnu kayaal ashaafici isaguna kitaab saas uu leeyahay risaala risaalooyin yaryar macrifatu اlmunqaطici min alasaniid asaniidda munqaطicaana inaad taqaano jaamicu taxsiilka calaa-i tuxfatu taxsiilka waliydiin اlciraaqi iyo maraasiisha kitaabu اlmaraasiil liabi xaatim taariikhulkabiirka bukhaari kuway halkaas iyaguna maraasiisha abu daawuud xataa waxbaad ka faaiid ka helaysaa iyo kutubaha sidooda badan sharku halkan u joogaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih kan mihaalkiisa casharka dambe waa keenaynaa insha allah kan dabcadan maahan tou ictimaadin